nabadgelyada iyo islaamku ilaahay ummaddan uu siiyey inay ku noolaato muslimiinta ah ilaahay nicamkiisa ka mid tahay subxaanahu wa tacaala marka waxaynu tilmaami doonnaa deegaammada dadku ku nool yihiin in ay nabadgelyo noqdaan muhiimadda ay leedahay iyo wadiiqooyinka ama wadooyinka loo mari karayo in la xaqiijiyo sidii nabadgelyo lagu heli lahaa wasaa'isha amniga lagu helayo amnigu sidiisaba iyo nabadgelyadu waa ujeeddo aad u weyn waana wax qof waliba oo muslim ah iyo kaan muslim ahaynba uu doonayo nabadgelyo inuu ku noolaado oo uu u shaqaynayo dhammaan bulshadu say nabadgelyo u heli lahayd sidaa awgeed baa qof waliba inuu nabadgelyo naftiisa u helo wuu jecel yahay inuu nabadgelyo ehelkiisa iyo ubadkiisa iyo ooridiisa iyo aqalkiisa iyo ehelkiisa inuu nabadgelyo u helo qof waliba waa jecel yahay iyo hantida uu haysto waa jecel yahay sidaa awgeed ba waxaad arkaysaa caalamka markaad u fiirsato in bulshooyinku gaala iyo muslimba arrintaa loo heelan yahay wax badan oo ka mida oo shirar loo qabanayo oo maaliyad iyo hanti lagu bixinayo si nabadgelyo loo gaadho si dhibaale jiro jira looga gudbo in dadku aada u jecel yihiin in dad aftahamo ah oo gabya ama geeraara ama kuwo heeso oo khariban ama kuwo mahmaaho oo xikmaati ah bulshooyinka la keenayo oo golayaasha iyo shirarka la keenayo la soo xulayo say dadka ugu diisaan nabadgelyadu micnaha ay leedahay culimo aragti dheer u leh diinta la keenayo si dadka ugu diisaan nabadgelyada ayaad arkaysaan caalamka meelihiisa kala duwan innagaba marka layna ka yimaado su-aashan furana isweydiina wuxuu yahay ciwaankana ku cad amnigu muxuu yahay waa maxay amni waa maxay nabadgelyo qofku inuu helo waa su'aal marka jawaabta waxaa la yidhaahdaa fahmu su'aali nisfu ljawaab su'aasha oo aad fahanto waxay barh ka tahay jawaabta aada qaadanayso ama aada helayso amnigu waa gallad waa hibo ilaahay uu bixiyo subxaanahu wa tacaala waa deeq ilaahay uu dadka ugu deeqo subxaanahu wa tacaala waa deeqda iyo hibada alla uu bixiyo wey yuu siiyaa cid uu doonu ilaahay siiyaa ilaahay cidda uu doono inay nabadgelyo ku naalooto oo ku noolaato ayuu ilaahay siiyaa subxaanahu wa tacaala addoomihiisa ka mid ah goorta uu rabana wuu siiyaa isagoo alle siduu raba u siinaya subxaanahu wa tacaala sababtu waa maxay lianna almra kulluhu biyadihi arrinka iyo talada oo dhan yaa gacanta ku haya de alle subxaana wa tacaala baa arrinta gacanta ku haya makhluuqan isaga iska leh adduunkana isagaa ka talinaya wax walba oo jirana alle xoogaal buu yahay subxaana wa tacaala sidaa awgeed baa alle wuxuu isagu bixiyo oo cid ugu deeqo cid celin kartaa ma jirto wuxuu alle isagu ceshadana cid bixin kartaa ma jirto wax walbana isagaa gacanta ku haya ilaahay wuxuu ugu gallad sheegtay ama ugu abaal sheegtay nimankii quraysheed qur-aanka markaynu fiirino ee gaaloobay ee diinta loogu taag waaya inay qaataan oo rasuulka soo dhaweeyaan oo ay rumeeyaan ayaa ilaahay ugu gallad sheegtay nimankaa quraysheed in loogu gallad sheegto amniga micnaa keeni karaya si loo fahmo nimankani dhaqan baaba-ay bay ku noolaayeen oo diinka fog oo mushrikiin ah bay ahaayeen waxaa ka mid ahaa waxyaabaha halhayska u ah ama u ah xikmadda dhexdooda caanka ka noqotay unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalkaa u hiili hadduu gardaran yahayna u hiili oo isgarabtaa gardaradiisa waa gardaro garab og haddii laga gardaran yahayna u hiili walaalka waxaa ka mid ahaa waxyaabaha gabayadoodii sida zuhayr ibn abi salma oo kale gabayadoodii ay ku gebi jireen waxaa ka mid ahaa waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhaddamu qofka aan darkiisa daaqiisa iyo darkiisa aan hubkiisa ku difaacan waa la derderayaayo dee waa laga duminayaa waman laa yadlim innaasa yudlamu qofkaan dadka ku gardaroon oo isagu wax daandaansan oo dadka aan ku duulin oo aan dadka derderin isagaa la derderaya marka intaan laguu iman adigu cid walba saloolo liq cid walba adigu u dhaadhac maa kaasaa la leeyahy war ina ka duwa kaasi si lagu yiraahdo caynkaas samay bay oran jireen ma jeedaa waxaa ka mid a ashcaartoodii laa yas'aluuna annaasa laa yas'aluuna ma weydiinayaan haddii nin u dhawaaqo tolaayay war soo baxay war waxaasaa dhacya uu yidhaahdo la suaali aali maayo e waa laisgarab taagaya arubka booba war inoo qaada war ina kiciya war ina siiya caynkaasa ohan jirin calaa maa qaala burhaanu wixii uu qofkaas dhawaaqaye yidhi war ma runbaa ma beenbaa war ma jirtaa mise ma jirto war aynu hubinno ma jirtoe waa ku qaadqaaday saasay ahayn ninkii geela laga qaaday ee reer ka qaaday baa reerkiisi isagoo kicinaya wuxuu yidhi low kuntum min maasinin lam tustabax ibilii haddii anigu aan ahaan lahaa reer maasin geelayga lama banaysteen tol la-aan baa meeshay dhigtay oo haddaan wax iga rabaya dee geelaygaa lama banaysteen waa la ii dhicin lahaa nimankaasi dulligaasi ku noolaayeen jaahiliyada ah ilaahay waa ka taban taabiye soo saare rasuul baa lagu soo diray kitaab baa lagu soo dejiyey way noolaadeen markaasaa ilaahay u abaal sheeganaya falyacbuduu rabba hada albeyt rabbiga beytkan iskale ha caabudeen alladii acamahu min juucin allaha ka quudiyey gaajo haysatay waxa weeyaan dhul bacaada oo lama degaana oo aan beero iyo warshado iyo hanti badan oolin oo halo ay joogaan lagu dhaqdo iyo timirtaas ayay ahaydoo nicamta alla qudheeda ka mid ah shaam iyo yaman bay u kala safri jireen ilaahay waa nabadgelyuu siiyey waa ahlulxaram baa la oran jiray lama taaban jirin dadkooda iyo dunyadoodaba waxaasaa ilaahay ugu deeqay wa aamanahum min khawfin cabsina alle waa ka nabadgeliyey subxaanahu wa tacaala alle mar kale wuxuu ka warramaya nimankan madax adeegooda iyo kibirkooda wa qaaluu in natabici ilhudaa nutakhaطaf min ardina haddii aanu hanuunka raacno oo rasuulka rumayno dadkan dee waxaa weeye waadna la kala dafayaa dalka deganaan mayno nabad ku daaqi mayno dunya noo dhaqmi mayso dadku tarmi maayaan sida yadaa laynoo qaatay ninkaa maxamed ee lala diriirsan yahay waxba ku darsan mayno awalam numakin lahum xaraman aamina miyaanan dejin xaram aamina buu ala yidhi subxaana wa tacaala yujuba ilayhi hamaraatu kulli shay xaramkaasoo lagu soo uruurinayo oo laysugu keenayo shay kasta midhihiisa laysugu keenay meeshaas waxa ilaahay midho iyo khudaar iyo xubuub iyo himaar dhigay oo aan boqolkiiba siddeetan ka bixin iyada oo nicamtiisa waaweyn ka mid ah baa ilaahay ka warramaya risqan raasiqiina xaalaanu nahay kuwa ku arsaaqay ama risqan ay narsuquhum risqan aan risiq ku arsaaqayn min ladunnaa risiqaasoo agtayada ka ahaade walaakina akarahum laa yaclamuun laakiin intooda badani garan maayaan ayuu alla leeyay subxaanahu wa tacaala waxa kanay haystaan inuu xagga iyaga ka ahaaday oo annagu aanu siinay risiqa nabadgelyada iyo amniga iyo maalka iyo dadka iyo duunyada inaanu ugu deeqnay garan maayaan baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala mar kale alle wuxuu yidhi awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aamina miyaanay arkay inaanu ka dhignay xaram aamin ah ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤmiنوuna وبنicmaة اللaahi ykفuruun oo alle wuxuu tilmaamaya subxaanaه wa taعaalى dadkiio sida loo kala dafayo oo colka ku jira ummadaha iyo sida loo laysu dhacayo laysu dilayo nabadgelyo waa ahluxaram baa la leeyahay taa miyaan arkin bu alle subxaanaه wa taعaalى ma baadilkay rumaynayaan asnaamtan iyo fawdadan iyo tuugadan iyo dagaaladan iyo inkaartan oo nimcada ilaahay miyay ku kufrinayaan bu alla leeyay subxaanahu watacaala allah subxaanahu watacaala mar kale wuxuu leeyahy wakam ahlaknaa min qaryatin batirat maciishatahaa imisaanu halaagnay oo dabargoynay degmo qooqday oo kibirtay maciishadeedii fii maciishatiha maciishadeedii ku kibirtay ummaddu markay kibraan oo diinta lagu dhaqmi waayo oo ay guda dirirto oo dhexdooda ummaddu dagaalamaan oo wixii ilaahay uu siiyey ay ku kibraan dadkii tarantiioo fara badatay dunyadiioo baddaasa diintiioo dhex taalla deeq ilaahay barwaaqo iyo nabadgelyo amni geel adhi lo berkedo lacag guriyo nicam barwaaqo amni ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala oo nin waliba aqalku ku qaangaaray ku guursado oo ilaahay xoolaha iyo nimcada ee barwaaqada markuu dadku xajin waayo ilaahay subxaana wa tacaala nimcadiisaa lagu kibriyey caaqibadeedu halaag buu noqonaya halaagga ilaahayna subxaana wa tacaala siduu isagu doonuu ku iman karaa halaagaas oo in la baabi'iyo oo oo aan laba waayo adduunkaba laga xaadho waa ka dhici kartaa waa ku iman karaa halaagaasi in nolol silic leh ay ku noolaadaan oo talan talanbaab iyo reerba owyaa ku leh ay noqdaan waa dhici karta colaad nabadgelye xumo in la geliyo in faqri iyo baahi iyo gaajo in la geliyo iyo caydh waa dhici kartaa ciqaabkaa ku imanaya in tarantu yaraato islaamuhu wax dhiciya wax uurka qabsan waaya ay noqoto oo xoolihiiyo dhammaada iyo barbaqdin iyo naqi iyo barwaaqad iyo khayrkii oo yaraata oo jiilaal dabada laysu geliyo oo ilaahay abaar ku salido halaaga iman kara ayay ka midta waa sunno ilaahay waa arin taagan ma aha sheeko qur-aanku ka sheekaynayo oo hore intay u dhacday aan dib u soo noqonayn cid kasta oo ilaahay nicmadiisa diida oo nabadgelyada ku ciyaarta oo diinta ilaahay ku dhaqmi weyda oo nimcadu alla siiya ku kibirta waxu dambeeyo wey wuxuu ninkii shaacirka idaa kunta fi nicmatin farcaha haddaad nimco haysato oo aad ku sugan tahay ilaasho fa ina almacaasi tuziila nicami macaasidu waxay qofka ka qaadaan nimcada macaasida ilaahay lagu caasinayo salaad laaanta iyo zinada khamriga maxaanku rahda qurunka diin xumida heesaha dilka xaaraanta boobka tuugada isqaawinta macaasidaasoo dhani nimcaday meesha ka saarta wakhudhaa fii aacati rabbi اlcibaad qabso ood nimcadan iyo khayrkan ku qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala aacadiisa ku qaado fa faina rabba alcibaadi sariica naqami rabbiga addoommahan iska leh hadduu alle cadhoodo aargoosigiisu waa deg deg badan yahy si deg dega ilaahay dadka duba ugu dhufan karaa ummaddu hadday tahay ummad toosan oo mustaqiimo ah oo ilaahay uu ilaalinaya oo waxa uu siiyey oo ay haystaan oo nimco ah alle waa u ilaalinaya subxaanah wa tacaala haddii ay sidaa yeeli waayaan labada qodobe maanta ummadda soomaaliyeed ku dhacdayba allah ku dhufanaya ma ogtahay maxay tahi daraba allahu maala qaryatan kaanat aaminatan muطmainatan yaatiiha risquha min kuli makan fakafarat biancumi illaah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci wاlkhawfi bima kaanuu yasnacuun marka ummaddu ay nimcada mael buu alla bixinaya tusaale alle wuxuu inuu ku yeelay aynu wax ku fahanno maqalno garanno oo u fiirsano ku cibro iyo caqli qaadanno magaalo degan deegaan barwaaqada dunyada dadka maalka nabadgelyada nicmada ilaahay siiyey baddaas mushaaxaya oo taxtaxaashinaya nimcadaa haysta fakafarat biancumi illaah ilaahay nimcadiisii bay ku kufrisay salaaddii baa laga tegey dhiiggii baa la xalaashaday nimcadii baa lagu kibray zinadii baa baratay masaa'ib oo dhan baa loo dhaqaaqay faadaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalkhawfi ilaahay wuxuu dhadhan huga gaajada iyo baqdinta qof kasta wuxuu isle armaa lagu dilaa waa reereysanya waa raran yahay baajo armaad u dhimataa buu isle waa baqaya waa duruuf iyo waxaa laga baqayaa amni xumo arrintaasay keenaysaa sidaa awgeed baa war ma xayawaankaynu ka neefka xayawaanka ahi meesha bahalku ku cuno maanta neefka adhiga markuu dareero meesha kobta ah ee uu dawacada ama dhurwaagu neefka kala haro arigu waa ka didaya markuu meeshaa kusoo dhawaado ama kusoo ekaado xooluhu way ka didayaan inagu waxaan ina haysta dhibaatada tan miyaynan marnaba isweydiinayn war xaggeynlaynoo ka yimi nimcadii aynu haysanay barwaaqadaynu haysanay dunyadii dadkii dhaqnaa diintii xoolihii amnigii roobkii barwaaqadii xaggeelaynoo ka yimi waata farahayagii ku dabayar oo xaaladdu adag tahay dadku inay aragti fiican ka qaataan alla u toobad keenaan ilaahay u soo noqdaan waa la dembaabay waa la gafay dembiye waa weyn oo culus baa la galay markaasaa lagu faanay nebigu wuxu uhi sal allahu alيh alih wasalam waxyaabaha khatarta uu ka warramay qofka intu man qatala mu'mina faاqtabata biqatlih qofka qof mu'mina dila dilkiisa u boga haddana ku faraxsan oo ku faanaya ilaahay ka aqbali maayo sunno iyo farad buu nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam in alla loo toobadkeeno la noqdo oo ilaahay noo noqdo ayaa amniga iyo nabadgelyadu iyo nicmadu ku imanaysa markaasu alla wuxuu leeyahy wakam ahlaknaa min qaryatin imisaanu qaryo iyo degmo rognay oo halaagnaoo baabi'inay batirat maciishataha ay fii maciishatiha taasoo ku qooqdo ku kibirtay batrad iyo kibir ka qaaday maciishada iyo noloshii wixii ilaahay siiyey fa tilka masaakinuhum lam tuskan min bacdihim wataa aqaladoodii cid iyaga ka dambaysaa lama degin wax yar ilaa qaliila khalaas khalaas cid degin nimankii yuhuudeed nimcadii markay xajin waayeen ee jasiirat اlcarab oo ay barwaaqadii xajin waayeen ilaahay wuxuu ka waramay subxaanahu wa tacaala yukhribuuna buyuutahum biaydiihim gacmahoodii bay guryahoodii ku kharibeen aqaladoodii bay tiirkii ku taagnaa mutolayaashii aqaladii u dhisnaa bay dumiyeen aqaladoodii bay gubeen waa baabi'iyeen macaasidii la sameeyey waxay kaliftay aqalkaa dhisatay gacantaada inaad ku gubtid ama walaalkaa kuu dhisay gacantaada inaad adigu ku gubtid oo waxaagii burburisid dembiga la galay baa keenaya in marka aad adigu dib calfahaaga u cunto waana shayga khatarta ah ee shareecadu ay ka digayso sidaa awgeed baa nabiyullaahi ibraahim ducadiisii waxaa ka mid ah amniga ugu ducaynayey amnigu risiqa ka horraysiiyey waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal haada baladan ibraahim baa wuxuu leeyahay waxaad nabadda u sheegtaa rasuulka ilaahayow oo xusuusisaa wakti nebi ibraahim uu yidhi isagoo hadlaya rabbi ijcal haada baladan aamina ilaahow kan waxaad ka dhigtaa beled aamina warzuq ahlahu min athamaraat ehelkiisa deganna thamaraadka iyo ku arsaaq man aamana minhum biاllaahi walyowmi alaakhir ciddii alle iyo maalinta aakhira rumaysa وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام آيد kale iyaduna ahayd rabbiyow beledkan ka dhig mid aamina aniga iyo tarantayda iyo ubadkaygana ilaahayow maxaan ku ihahdaa ka foge asnaamta caabudidooda nabadgelyada waxaa lagu helo waxaa ka mida caqiidada wanaagsan iyo iimaanka saafiga ah ayaa ka mida ummaddu hadday ilaahay shirki u samayso oo ummaddu u dhaqaaqdo waxaa ka dhalanaya waxa weeye nimcadii bay waayeysaa waayo mushaahadatu lmina tuuriu lmaxaba buu ohan jiray ibnu nimcadan lagu siiyey oo aad u fiirsato kala jaadjaadka ah ee aad ku nooshahay waxay keenaysaa inaad jeclaato axadkii nimcadan ku siiyey kuugu deeqay oo alla ah laakiin ma keenayso inaad isagii cid ku lamaanayso oo caqiidadii uu kaa doonayay ee wacnayd ee saafiga ahayd inaad kharibto xumayso ama wasakhayso waxyaabaha amniga nimcadiisa kutusaya waxaa ka mida iyo sida uu u weyn yahay xadiidka nebiga xadiidu cubaydillaah oo rasuulku lehy sal alla alay man asbaxa minkum aaminan fi sirbihi qofka idinka midahee waab waagu u beriyo isagoo ku nabadgalay sirbigiisa fii nafsihi naftiisa u nabadgalay waa lagu fasiray fii beytihi aqalkiisii u deganaa ku nabadgalay fii ariiqihi jidkiisiiy waddadiisu marayey ku nabadgalay mucaafan fii jasadihi jidhkiisuna uu caafimaad qabo cindahu quutu yowmihi maalintaa wixii cuni lahaana haysta fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha qofkaasi wuxuu la mid yahay xiizad ay jumicat lahu in soo uruuriyey oo laysugu soo hooriyey adduunyadii oo dhan buu la mid imaamu tirmidi baa soo saaray waa xadiid darajadiisu ay xasan tahay rasuulku markay bishu bilato sala allahu alayh waali wuxuu odhan jiray u arko allaahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimaan wاsalaamati wاlislaam rabbii warabuki illaah wuxuu nebigu ohanaya sal alay wasalam markuu bisha arko ay bilato allaahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimaan ilaahay oo bishaa mid noogu bilatay nooga dhig maxaanku nabadgelyo iyo iimaan nabadgelyo iyo islaamnimo rabbiga iyo rabbigaa bil yahay ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala nebigu sal alla alay wasalam wuxuu reebay oo ka warramay waxyaabaha nabadgelyada xumayn kara oo ay ka mid tahay qofku wax kastoo maqla inuu ku sheekeeyo waxaan maan kuteenta soomaalidu tiraahdo waa la yidhi waa la sheegay waxaa la maqlay raggu maqaaxiyo ay ku kala war qaataan ilaa intaa waynaga maqaaxiyaha gebran oo fadhina dumarkuna adeega ay subaxa u soo baxaan baa lagu kala war qaadanaya maxaa war la hayaabaa la leeyahy markaasaynu inagu magacyo ula baxnay warsaakay wax xitaa wax nafaqa ah taaka lama haya miya nafaqadu ma aha dee malab iyaa laysa siinaya muqmad isku qoofalan ee waa wax beena ma la hayaa oo xoogaa bal xitaa haddii wax runan la waayey war waxaynu bal ku sugno war waxaynu war xaqiiqaha ku sugno xitaa lama haya miyaa baa laleeyahy ma ujeeda markaasaa nebigu sal ly slm wuxuu leeyahay man xadaa bxadiiثi wahuwa yaraa anahu kadaabun anahu kadibun qofkii war ku sheekeeya warkaasina arkaya inuu been yahay ila qof markuu been sheegayo way sogayaa inuu been sheegayo wuu arkayaa waxa uu sheegay inay been tahay fa huwa axad اlkadaabiin buu nebigu yiri beenaalayaasha mid ka mida ah wey nebigu salawaatu اllahi wasalaamu calayh xadiidka nebigu wuxu ley sal اla alay wasalam kafaa bilmari iman kafaa bilmari kadiba an yuxadita ma samic qofka waxaa been baa ugu filan wax kasta oo uu maqlo inuu ku sheekeeyo rasuulku wuxuu ina ka reebay can qiila wa qaal qiila waa la yidhi qaala wuxuu yidhi waa waxaa soomaaligu kuturukuteenta la yidhaahdo waa waraan fadhin qiila waqaala qiila waqaala maanta in la yidhaahdo waxyaabaha khatartay ka midta ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun malaa'ig baa inoo qaybsan garbahayna ka saarno ina ka qoraysa waxaynu ku hadlayno oolna socoto maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid rasuulka habeenkii la guuraysiiyey waxaa la tusay nin fadhiya ninna uu dul taagan yahay oo ninka taagani mindiibuu haystaa saa u qoolaaban halkaa qowlalka ah intuu ka geliyo ilaa jeegadu dilaacinaya haddana xagga kale usoo wareegaya kan intuu ku maqan yahay kani waa soo bogsanaya markii uu jibriil weydiiyey waxaa loogu sheegay nebiga sal alla alay wasalam qofku markuu waagu beriyo dadka beenta kula soo jarmaadaya oo beentiisii ummaddu intay dhegaystaan afarta jiho loola kala dhaqaaqaya buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam waa arrin khatar cadiima ah wey marka nebigu sal alla alay slam saasuu uga digaya qur wuxuu tilmaamayaa warka iyo ummadda meesha laga hagayo warka iyo ummadda meesha laga hagayo dadka mas-uuliyiinta inagu inagoo dhan baa wada mas ah inagoo dhan waxa weeyaan wada siyaasi baynu nahay kulligeen islaanta adhiga la joogta ninka geela la jooga ka fadhiistay ka indhahala kulli siyaasiyiin baynu nahay ilahay qur-aanka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waida jaaahum amrun min almni aw alkhawfi adaacuu bihi munaafiqiinta laga waramaya haddii uu u yimaado amrun amar arrimaha muslimiinta ka mid ah oo xagga nabadgelyada ka waramaya ama baqninta adaacuu bihi way faafinayaan mashriq iyo maqrib ayay u kala qaadqaadayaan waa munaafiqiinta dhaqankooda sideedaba inay qaadqaadaan warka oo marka awli timaado oo been la warayso beenay xaggaad ku noosho ku hoyataa xaaladuhu arintu adag tahay laba qoys iyo laba qabiilo ishaya dhexdooda iga daydayti halkaasaan joogaa anigu markaasaa warkiisaa loo kala qaadqaadaya markaasa dadkii qaar waxaa ka mid ah af gacanku dhiigle un dhaqaanaa inagu waxaa ka mid ah afku dhiigle ah afkaasuu ku sitaa ummadda wixii dhiiggooda qubi lahaa maalku dhiigle maalkiisu ku bixinayaa dhiigga daadashadiisa iyo nabadgelyada xumaanshaheeda qalinku dhiigle qoraalkiisa wuxuu qorayo caalamka maanta wax badan warka lagu qaadaa jira uu ku qorayo ama uu duubayo codkiisa baa dhiiggu saa uga maxaan ku ihahda uga duulaya waxaa jiraan mid fikir ku dhiiglaah oo fekerka dadka uu ku diisayo iyo warkuu dadka u sheegayo iyo xogtuu siinayo kama mid ka sokaysa ma aha middan xabadda laysku dhufanayo taasoo dhan weeye waxyaabaha sharcigu diidayo walow raduuhu ila arasuuli warkan ay maqleene soo gaaray haddii aanay qaadqaadeen oo aanay wadwadeen oo been iyo balaaye iyo waxay wada ay iska dhaafi lahaayeen rasuulka oo arrintuba ku xidhnayd sal alla alيh u celin lahaayeen wa ilaa ulilamri minhum muminiinta kuwa ka mid ee ulilamriga ah oo culimadii de abubakar iyo saxaabada ahaa iyo dadka kale ka dambeeye ee joogay madaxda iyo culimada ah loo celin lahaa lacalimahu aladiina way ogaan lahaayeen kuwa yastanbituunahu kuwa warka la soo baxa way ogaan lahaayeen waxa weeyaan war kuwa u caddaan laha oo kuwa ulamriga ka mid ah minhum walowlaa fadlu اllaahi calaykum fadliga ilaahay oo islaamnimada iyo hanuunka iyo hidaayada iyo tawfiiqa aanay jiri lahayn iyo waraxmatuhu naxariistiisa mawjuudaani labadaasi haddaanay joogi lahayn waa jiraane latabaactum shayطaana ilaa qaliila shayطaankaad raaci lahaydeen wax yar mooyaane buu nebigu sal alay slam aayaddu waxay ka warramaysaa dhaqanka munaafiqiinta haddii maalan col la diro oo muslimiinta jihaadkoodii marka col loo diro war baa imanaya colkii inuu guulaystay ama colkaasi laga guulaystay munaafiqiintu markay wax maqlaan markiiba wixii bay qaadqaadayaanoo wadwadayaano ishaacaad iyo ayay maxaan ku irahda ku wadayaan mujtamac weyne maxaa la gudboon mujtamac weyne waxaa la gudboon mas-uuliyiintiisa inay ka dambeeyaan oo hogaanka ummadda cidda u haysa ama siyaasadda ku matelaysa ama dhaqanka ku matelaysa ama diinta ku matelaysa inay uga dambeeyaan iyaguna alla uga cabsadaanoo mas-uuliyad islaamnimo leh oo alla kacabsi leh oo horumar iyo khayr leh inay ummadda madaxda u yihiin ay ku hogaamiyaan taasaa la gudboon oo shareecadu ay tilmaamaysaa waxaa shareecadu ay rabtaa si amnigu u sugnaado in wararka la yska sugo warku waa iska soo dabadhacaya waa imaanaya waxyaabaha ummadda baabi'iyeyna waxaa ka mid ah tashiilka wixii wararka in layska sugaa fiican yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun dadkii muuminiinta ahaayow hadduu mid faasiq ah oo ilaahay daacadiisa ka fog idin yimaado binaba'in war idinla yimaado fatabayanuu sugta oo warka caddaysta an tusiibuu qowma bijahaala maxaa dhacaysa haddayd weydaan qoom inaad maaragtay idinkoo aan garanaynin oo xog badan haynin ama sida warku idinku soo gaara ahayn si jaahilnimo ah oo xog laaan aan iyo warmaqabta aad markaa cid dhibaato u geysataan dadkii salafka ahaa ee diinta tan si wanaagsan ilaahay ugu dhigay subxaanahu wa tacaala ee intifaac badan ka helay waxay aada u necbaayeen oo la dagaalami jiray ishaacaadka iyo warka qaadqaadkiisa sidaa awgeed dagaalkii uxud markuu dhacay markii uu abu sufyaan saxaabadii rag badan dhinteen buu abu sufyaan qayliyo waa kacay markaasuu wuxuu yidhi markii saxaabadii toddobaatan baa dhintay dagaalkii marka waxaad moodaa inuu saxaabadii laga gacan sareeyo markaasuu wuxuu yidhi afi lqawmi muxammadun afi lqawmi muxammadun war ragga inta hadhe talow maxamed ma ku jiraa afi lqawmi abubakrin abubakar ma ku jiraa afi lqawmi cumar dadka cumar ma ku jiraa walam yujibhu axadun qofna uma jawaabin wuxuu fiirinayaa raggaa uu tirinayo waa raggii ugu darnaayo inay dhammaadeen iyo in kale oo meeshii lagu dilay markaasaa loo jawaabi waaye markaasu wuxuu u qaatay in la dilay markaasuu markaasaa warkii la qaadqaadoo la yidhi khalaas hawashii waa soo afgo-oday raggii cuslaa rasuulku u horreeyey waa la dilay waa kana fi saxiix bukhaari abi sufyaan baa markii dambe hadlay markii loo jawaabay ama haaulaa'i faqad kufiitum kuwa aan sheegay laydinka kaafi cumar baa laakiin markiiba ishaacadaas faaftay oo la leeyahay rasuulki dhimay oo abubakar dhimay oo cumar dhimay oo war maxaa meesha de warkaa intaanu faafin ummaddu qalbi jabin oo arrin kala dhicin cumar baa ishortaagay markaasuu wuxuu yidhi ina aladiina ina aladi ina ladi ina aladii cadadta la axyaaun kulluhum ina aladiina kuwa aad tirisay ee aad adigu tirinayso kulligood waa nool yihiin waqad baqiya laka maa yasuu'uk walle wax badan oo ku xumaan geliya ood ka xumaatana waa ku hadheen maxamed waa nooyaha abubakar waa noolyahe cumarna waa noolyahe markaasay wash ka tiri waxyaabaha nabadgelyada xumaynaya ummad baa iska dhaqan oo degan oo nabadgelya loo fadhiya mid marada tuuraya soo galo wuxuu leeyahay qurac iyo qansax iyo meegaag iyo kaa lalaah la dil cidima noola anaa isdul taagay ma aragtay ha qurac baan ishortaagay qansaxii baan ishortaagay ninkii ahaa meegaag baa ishortaagay cidima noola aar maxaa meesha ina dhigay baa laleeyahy war ma qabto huf markaasaa ummaddi isku baaba'aysa hadhow waxaa la odhanayaa maxaan ku idhaahdaa sidee ka yeelnaabaa hadhow la odhanaya marka sidee ka yeelnaa marka la yidhaahdo waxba ma hagaagayaan dadkii waxay noqonayaan dad aan marka iyagu shaqaynaynin oo diintii aan ku dhaqmaynin dhibaataa imanaysa dhimashaa imanaysa colaad baa imanaysa tiro koobka colaadihii hadda dhacay imsee qof baa ku dhintay ma fiiris intee qof baa ku dhintay boqolaal baa ku dhimatay colaadihii dhacay kam nafar maatu baa agoomowday intee baa carmal ah oo raggoodii dhinteen xadid walaa xaraj ka sheeke maxaa waxaasa dhan ku dhaceen nabadgelyadii oo la xajin kari waayey ayaa arrintaasi ku dhacday mau jeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo tilmaamayaa mu'miniinta ilaahay inuu u ballan qaaday nimcat alamaan nicmat alamaan in ilaahay siinayo subxaanahu wa tacaala rasuulku cadi bni xaatim wuxuu ku yidhi dadku markay diinta qaataan nabadgelyo inay ku noolaanayaan markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi cadi bni xaatim waa nin carbeed oo kiristanka raggii qaatay ka mid ahaa isagoo macatab xiran oo nabigu mimbarka saaranyay u yimid waa muslimay ninkii markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi atacrifu alxiira war meesha xiiro la yidhaa ma taqaana qaala lam araha walaakin samictu biha ma arag rasuulka ilaahayow lam araha laakiin waan maqlay mase arag fawaladii nafsii biyadihi layutimana allahu hada اlamra xataa takhruja الdaciinatu min alxiirata xataa tatuufa bilbeyti fii gayri jiwaari axadi walayutimana allahu walatuftaxana kunuuza kisra ibnu hurmus nebig wuxu ur sal alay wasalam walla ilaahaygii naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay diintan ilaahay waa dhammaystiri doona maanta loo baqayo iyadiyo dadkeedaba ilaa qofka dumara si nabadgelyo ah iyadoo gaadiidkeedii fuushan oo rufaqadeedii dadkeedii safar ku jiraan ay timaado iyadoo cid ka baqay cid ay ka baqaysa aanay jirin oo wax un xayawaanka iyo xoolaha colka u ah looga baqa mooyaane beytka ay timaado tawaafto ilaahay subxaanahu wa tacaala diintan waa taam yeeli doonaa nimankii kisra iyo furus khasnadahooda waa la furan doonaa arintii baa ninkii saxaabiga ahayd wax weyn ku noqotay markaasna waxaan idhi buu yidhi kisra ibnu hurmus ma kisra ibnu hurmus baa khasnadihiisa la furan doona qaala nacam walaa yumbadana almaalu maalkana waxa weeyaan waa waa waa waa waa la bixin doonaa dadku saasaa maalka loo qubi doonaa oo loo bixin doonaa markaasaa qof aqbala oo qaata la waayi doonaa cadi ibn xaatim mar ka sheekaynaya qoftii dumar ahayd wale waan arkay rasuulku suu ka sheekeeyo ummaddiiyo diintii intay qaadatay shirkigii caqiida xumadii lala dagaalamo aslaamtii la dur yuururay la baabi'iyey tawxiid saafi ah lala yimid oo diintii lagu dhaqmay oo nabadgelyo ilaahay dalkii dhigay subxaanahu wa tacaala oo waxaan arkay dadkii waxaan ka mid ahaa walaqad kuntu fi man fataxa kunuusa kisra kisre khasnadihiisii iyo dahabkiisii iyo adduunkiisii raggii furtay u dhacay ayaan ka mid ahaa waladii nafsii biyadihi latakuunanna haalia allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye ta saddexaadna waa dhici doontaa lianna rasuula allahi sala allah alay wasalam qad qaalaha waxa rasuulkaa dee yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa run nebigu sal alla alay wasalam qofka mu'minka ah mu'min sidiisaba waa maxay mu'minku waa qofka alla rumaysan oo dadku ay naf iyo maalba maxaanku dhaha aamin uga yihiin inaan waxba gaadhsiinaynin almu'minu man aminahu الnaasu calى dimaa'ihim wa amwaalihim xadiidka ibnu maaja mu'minku waa qofka ay dadku naftooda iyo maalkooda aamin uga helaan oo aanay wax dhibaato ah inuu u geysanayo aanay markaa maxaanku idhaahdaa ka qabin almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih muslimku waa qofka dadka muslimiinta ah maxaan carabkiisa iyo afkiisa iyo adinkiisa ay ka nabadgelayaan muslimiinta waxaa jira mid salaadii tukanaya oo soomaya oo sakadii iyo xajkii iyo waxoo dhan gudanaya laakiin muxuu bala ku qabaa dadka gacanta ka dayn maayo miduu dilay iyo miduu dakray iyo miduu dhacay iyo miduu boobay iyo mid kaluu iska dhigaya dadka intaa qaantiisii baa loo fadhiyaa oo la bixinaya waxaa ka mid a ah muslimkii mid cibaadaysanayo wanaagsan aan cidna gacanta waxba ka yeelayn laakiin intaasuu balaayo ka qaba waa naar afuuf afka isku dari maayo ummaddu isku gubaya beenta diradiraalaha namiimiyada iyo xasaradda ummad ima noola afkaasaa la isku baabi'iyey waana waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda mujtamacu ku shaqaysto namiimiyaha iyo diradiraaluhu waxyaabaha mujtamacu ku shaqaysto waxaan isleeyahay gaaladu hadday ogaan lahayn dadka qaarkiisay u dhaqmaan namiimiyadooda iyo waxooda jaa-isooyin bay ku bixin lahaayeen jaa-isooyin ile shaydaanki dadku qaadayba oo duubsay oo baabi'iba sidaa awgeed baa islaamku wuu ilaaliyey nebigu sal alla alay wasalam caama xajat sanadkii u dambeeyey nebigu xajiyey khudbadiisii u hadlayey ayuha nnaas ina dimaa'akum wa amwaalakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada alaa hal ballagt allaahuma fashhad nebigu wuxuu lah sal dad yahow dhiiggiinna iyo maalkiinna xaraam buu idinka yahay sharaftiinna inaad wax maalinkiinan maanta bishiinan iyo beledkiinan ilaahay oo ma gaarsiiya markhaati ka ahow ayuu nebigu lahaa salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi waxaa nebigu tilmaamay dilka qofka muslimka la dilayo inay waxyaabaha waaweyne xumeeya inay tahay ammaanka iyo nabadgelyada lazawaalu dunya ahwanu cinda allah min qatli mu'minin bigayri xaqin addunyadoo la waayo ayaa ilaahay kala fudud oo kala sahlan in qof muslima xaq dare lagu diray buu nebigu yihi salawaat اllaahi wasalaamu calayh qur'aankuna waa tilmaam man yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannam khaalida fiiha waqadiba allahu calayh walacanah waacadda lahu cadaaba cadiima wuxuu nebigu tilmaamay xitaa hubka hubka ummadda marka suuqa la dhex marayo wuxuu tilmaamaya sal alla alay wasalam in uu ilaaliyey aadaabta hubka sida loo qaadanayo markaasuu nebigu wuxu ley sal alla alay wasalam man mara min bishayin min masaajidina qofka soo mara masaajidayada wax ka mida ah. ow aswaaqina binablin ama suuqa yaga la soo mara fallaadh u wato falya'khud calaa nidaalihaa afkeeda ha qabto qofuu ku dhufto iska daa xagasho inay qof xagato isagoo aan ka warqabinoo sidaa u warfinaya baa la diidaya saanay qofna u afka qabo oo ilaali oo qoriga inagu hadda xabadda waa lagu ciyaarayaayo intee qof baa waa ku qaraxday la yidhi waa laisku ciyaaraya waa laisku baacsanayaa jirhida ay dadka la baxay magacyada caynkaasa way idinka arkay waa laisku koogaraysanayaa waa laisku fiiqayaa shareecadu waxaasoo dhan ma ogola waxaa inta inagu aynu ka gudubnay sharcigu wuxuu diidayaa qofku in xitaa uu xagtaa la diidaya hubkii madaafiic baynu isku garaacnay inagu madaafiic dabaabaad baan isku garaacnay madaafiic iyo tichnika laysu adeegsaday ummaddaasa ummad islaama la leeyahay oo iimaanku walaala ku ah oo islaamnimo walaala ku ah ayaa la leeyay wax aad looga xumaado weeyaan aad looga xumaado weeyaan markaasa nebigu wuxu ley sal alla alay waslam man ashaara ilaa akhiihi bixadiidatin qofka walaalkii birsaa ugu fiiqa ku fiiqa faina almalaa'ikata talcanu malaa'igtu way nacdalaysaa wain kaana akhaahu liabiihi wa ummih xitaa hadduu walaalkay isku aabba iyo hooyo leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh rasuulku wuxuu tilmaamay inaan qofka hubka loola bixin si nabadgelyadu aanay u xumaanin shaydaanka in la dabada ka riixayo oo dhimashaa markiiba imanaysa idaa salla axadukum sayfan liyandura ilayhi haddii qofkiin uu seeftiisa galka kala baxo ama tooraydiisii ama qorigiisiiba wadwadaa bal inuu eegu doonayaa bahashii inay daxalaysatay tooraydii ama seeftiisii ama qorigiibu wadwadaayo fiirfiirinaya fa araada an yunaawilahu akhaahu uu doono marka walaalkii inuu u dhiibo waa bareetus hebelow buu yidhi ama hoobal hebelow ii eg buuba leeyahay falyaqmidhu ha galeeyo buu nebigu yuri sal alla alay slam iyadoo qaawanii u dhiibina galka ha geliyo uma yunaawilahu iyaahu dabeetana iyadoo galaysan ha u dhiiba buu nebigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiiska imaamu abaraani axmed ay soo saareen amnigu waxaa jira amni waa dhowr nooc amri amni adduunyo iyo amni aakhira waa jiraan amniga gudaha marka laga hadlayo dariskaa kow ka ah ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu wاlxijaara deriska ayaa amniga kow ka ah dadka deriska ah waa maqalsa kelmadda sheekha maantana ku jirta derisku ama waa mid gaalo oo derisnimaa idinka dhexaysa ama waa mid islaamnimo idinka dhexayso iyo derisnimo oo idin qaraabo ahayn iyo midaad saddexda oo wadaagtaanoo iyo islaamnimo iyo derisnimo aada wadaagtaan rasuulku sal la alay sl maalin baa isagoo nin la socda ayaa nin qurux badan qurux badan qurux badan baa ka hor yimi baa isla taagay saxaabigiina xoogaabuu u taagnaaday markaasaa taagnidii baa ku dheeraatay ninkiisu u sugayey nabiga sal alay slam markii dambea nabigu u yimi sal alay slam qofkii ila taagnaa ma garanaysa ma garanaya rasuulka ilaahayo jibriil buu ahaabuu nabigu uri sal la oo suurad bani aadam u sameeyey maa zaala jibriilu yuusiinii biljaar xataa danantu anahu sayuwariu jibriil kama zuulin kama tegin siduu igala dardaarmayay jiiraanka iyo derish ilaa aan isiri tolom wuxuu odhan doonaa derishku wasdhexlaya nebigu wuxu yidhi sal alla alay wasalam wallaahi laa yuumin wallahi laa yuumin wallaahi laa yuuminu saddex jeer ilaahay baan ku dhaartee alla ma rumayno bimacnaa iimaankiisu kaamil maaha qiila man yaa rasuul allah waa aya rasuulka ilaahay kaas man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu qofka aan deriskiisu sharkiisa aanu ka nabadgelin buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii nimcada la haysto lagu shukrin waayo cabsi iyo gaajaa beddelaysa wataynu aayaddii qur-aankeed marka dhoweyd aynu akhrinay wuxuu rasuulku tilmaamay dadku inay doonni wada saaran yihiin adduunkan ku nool doonni baa la wada saaran yihin laba khan leh khan hoose iyo khan sare markaasa nebigu wuxu leh salla alay wasalam dadka khanka hoose jooga markay biyo u baahdaan waxay u soo baxayaan khanka sare markaasay biyihii macaanaa soo darsanaya maantii dambe waxay yidhaahdeen kuwii xagga wasa joogay maxaynu cisho walba walaalahayo u maraynaayoo u dhibaynaa maynu halka intaynu ka dalooshanno bahasha halkaa biyaha ka dhaansanno hadday sidaa yeelaan buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh in tarakuuhum wamaa araaduu halakuu jamiican haddaanay gacmaha qaban oo wixii ay dooneen ay ka qaban waayaan kulligood oo wada halaagsamayaan ila doonidii waa buuxsamaysaa wain akhaduu calaa aydiihim najow wanajow jamiican hadday gacmaha qabtaanna iyaguna waa badbaadayaan dhammaantoodna way badbaadayaan in dadka wixii amniga xumaynaya iyo wixii diinta xumaynaya aan la dugsan oo meel looga soo wada joogo jeedo oo la saxo oo layska qabtaa la haddii kii amniga xumaynayey hoosta la gashado oo la yidhaahdo waa ina hebel kii diinta xumaynayey ee khuraafada iyo bidcada iyo shirkiga wadayna halkan hoosta la gashadoo la yidhaahdo waa ina hebel ummaddu nabadgelyo ku noolaan mayso way baaba'aysaa nabadgelyo ku noolaan maayaan inahaa aan ku ururiyo wakhtigaa iska kooban subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk asal allah an yajcalna an yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah wsala allah wasalama calaa nabiyina muxamadin waaalihi wasaxbihi wasalam